بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل والأمر استدعاء الفعل والأمر استدعاء الفعل بالقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فصل والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة أدالة عليه افعل نحو اضرب وهي عند الإطلاق وتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل دليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل دليل على قصد تكرار ولا يقتضي الفور بدليل ولا يقتضي الفور إلا بدليل متى ما تري ولا يقتضي الفور ها aniga uu khalday halka walaa yaqtadi alfawra bidaliilin aakhara yadullu calayhi saasuu qoraya waa hadal khaldan weeyi lianna algarada minhu iijaadu lficli min gayri ikhtisaas duuna zamani haani waalamru biiijaadi alficli amrun bihi wa bima laa yatimu alficlu ila bihi kaalamri bisalawaati amrun biطahaarati almu'adiyati ilayha waidaa fucila yakhruju alma'muuru can alcuhda الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وساهي والسبي والمجنون غير وساهي والسبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده culima waxaynu halkan arkaynaa usuulka cashirkii waxaynu dhiganaynaa biidni illaahi tacaala amarka amar baan doonaynaa inaynu halkan aragno ama aynu dhiganno wuxuu ihi sheekhu walamru amarku istidcaau lficli ay dalabu lficli ficil la dalbo weeyi bilqowli qowlna welibana lagu dalbo miman qof laga dalbo huwa isagu duunahu ka hooseeya calaa sabiili اlwujuub si waajibnimo ana loo dalbo horta amar maxaa la yidhaha amar amarow maxaa tahay amarkiibuu sheekhu doonaya inuu ka hadlo kow wuu inoo tacriifini amarka laba axkaamta amarka ayuu inoo xukunka amarka ayuu inoo sheegaya ama dalaalada amarka laba axkaamta amarku uu leeyahay ayuu inoo sheegi doonaa ma saddex axkaamtii amarkuu sheegi doonaa waxaa kaloo inoo sheegi doonaa masaa'il khilaafiya iyo masaa'il laysku waafaqsan yahayba wuxuu ka dambeysiin doonaa cidda amarka soo gelaysa iyo ciddaan amarka soo gelaynin afartaa qodob ugu muhiimsan intaynu arki doonno ereygan amar a ka hadlaynaa amrun luqadda waa masder ficilka amara-a masderkeegiibaa amrun la yidhaahdaa amrun wuxuu yidhi walamru amarku buu yidhi istidcaau lficli waa alabu lficli ereygan istidcaa waa masder istadcaa ka yimid dalab baa looga jeedaa siinka iyo tacda dalaba wاlmru amarku istidcaau lficli waa dalabulficli ficil la dalbo in ficil la dalbo samee lagu yidhaa aamus hadal fadhiiso cun ha aamusin hadda ma aha ha aamusin maxaa lagaa dalbaya hadal la-aan waa nahyi taasi ha aamusin ma aha amarku waa aamus kac waa amar hakicinna waa maxay hakicin markaan idhaha waa nahyi ma aha amar iyado hakicin ma aha amar cun waa maxay cun markaan idhaha waa amar ha cunin haddaan idhahna waa maxay ha cunin or waa maxay ha cunin culimo waa nahyi eeg waa maxay eeg markaan idhaha eeg waa amar ha eegin markaan idhaahdana tuko waa maxay haddaba macnaheegu tuko ha tukan markaan idhaahdana waa nahyi haddaba amarka iyo nahyiga arday badani ma kala garato ardayda qaar baa marka la yidhaahdo fadhiisiyo ha fadhiisan labaduba waa amarku odhanaysa ha fadhiisa waa amar usawka la yidhaha ha fadhiisana lay amray war amar maaha waa nahyi kaasi ha fadhiisa waxbaa laguu diidan yahay marka wax laguu diidan yahay waa nahyi marka wax samee lagu leeyahayna waa amar fadhiiso waa amar ha fadhiisan waa nahyi walamru amarku istidcaau lficli ficil lagaa dalbo weeye bilqowli qowl lagaaga dalbo miman qof laga dalbo huwa isagu duunahu ka hooseeya kan dalbaya calaa sabiili lwujuub si waajibnimo ana lagaaga dalbo si waajibnimo ah waa in lagaaga dalbo waxaynu culima halkaa ku aragnay tacriifkii amarka wakaa amarku waa istidcaau lficli ficil lagaa dalbo inaad wax samayso ayaa lagaa dalbaya waxaa jira acmaasha waxaa loo qaybiyaa ficil iyo qowl iyo caqiido acmaasha maxaa loo qaybiya waa ficil iyo qowl iyo caqiida ictiqaad saddexdaasaa loo qaybiya saddexdaa mar haddii loo qeybiyey sheekheenu wuxuu yidhi walamru istidcaau lficli ficil baa lagaa dalbaya waxaa la moodaa in kolkaa qowlkii una amar yeelanin inaan qowl haddii lagaa dalbo una amarba noqonayn waxaa kaloo halkan la moodaa ficilkan markaan ficilkii qowlka qaabilayay ka dhigno inaan ictiqaadka iyo caqiidaduna amarba ayna lahayn amarba inayna lahayn sidaa ma aha ereygaa alficlu ah ee halkaa inoogu qoran alficlu se uma haysiin ereygaa alficlu ah ee halkaa inoogu qoran waxaa loo jeedaa wax ka caamsan ficilkii la yaqaanay waxaa iska soo hoosgelaya ficlu lisaan carabku wuxuu sameeyo ficlu lisaan waa maxay ficlu lisaan waa maxay waa qowlkii waxaa soo hoosgelaya ficlu lqalbi qalbigu wuxuu sameeyo qalbigu wuxuu sameeyana maxaa soo hoosgel waa maxay waa ictiqaadkii waxaa kaloo soo hoosgelaya ficlu ljawaarix jawaarixdu waxay samayso jawaarixdu waxay samaysaana waa maxay waa afcaashii caadiga ahayd eg awal hore waxaa loo yaqaanay wuxuu carabku sameeyana qowl baa la yidhaahdaa waxay xubnuhu sameeyaanna afcaal baa la yidhaahdaa waxa qalbiga aad ku qabsatana maxaa la yidhaahdaa ictiqaad baa la yidhaahdaa inta badan aayaadka qur-aankaa ah saddexdaa waan ka helaynaa haddaynu dib u baadhno marka muminiinta la tilmaamayo saddexda qodob waa laga yaaba inaan ka helno suuratu anfaal bilowgeegu maxaa muminka markii la tilmaamayey ilahay muxuu ku tilmaamayey muminka inama almuminuuna aladiina idaa dukira allahu wajilad quluubuhum eeg mayla socotaa hadda maxaa ka dambeeya wajilad quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan maxaa ka sii dambeeya wa calaa rabbihim yatawakkaluun saddexda qodob hadda u fiirso wa calaa rabbihim yatawakkaluun marka la leeyahy tawakulku waa halkii ma camal qalb carabku sameeya oo lagu hadlaa ma camal xubnaha laga sameeyaa mise waa wax qalbiga qalbiga yaala oo qalbiga ku kora waa camalkii qalbiga weeye wa calaa rabbihim yatawakaluun waa camalkii qalbiga weeye waa ictiqaadkii weeye markan aad arkayso aayadka haddaad sii akrido maxaa ka dambaysa ictiqaadkii ma hayno maaa bal sii akri aladiina yuqiimuuna salaa aladiina yuqiimuuna salaa maxaa ka dambeeya aladiina yuqiimuuna salaa wa yu'tuuna zakaa waa afcaashii waa jawaarixdii waxay samaynaysay wixii afcaashu ay samaynaysay weeye ictiqaadkii waynu haynaa afcaashiina waynu haynaa maxaa inoo dhiman aqwaashii baa inoo dhiman sow maaha waa inama almuminuun almu'minuun ereygaana qowlkii kutusaya almu'minuun iimaan goormaad yeelanaysaa dee almu'minuun waad aragtaa kolka aayaadka inta ugu badan marka tafsiirka la eegayo waxaad arkaysaa kiioo ictiqaadkii dhinac kala socda kiyo aqwaashi ay dhinac kala socoto kiyo afcaashi ay dhinac kala socoto haddaba ficilka halkaa inoo yaala ficilka halkaa ku qoran saddexdiiba hadda waa looga jeedaa wixii carabku samaynayey wixii xubnuhu ay samaynayeen wixii qalbigu uu samaynayey walamru amarku istidcaau lficli dalabulficli ficil la dalbo weeyi ficil baa la dalbayaa bilqowli qowl baala lagu dalbayaa qowl qowl baa lagu dalbayaa qowl baa lagu dalbayaadaas ereygaa bilqowl ah maxaa looga jeedaa bilqowl qowl baa lagu dalbayaa siiqada ifcal baa looga jeedaa bilqowl ay bisiiqati ifcal siiqada ifcal ayaa lagu dalbayaa siiqatu ifcal baa lagu dalbayaa waa qowlkii bisiiqati ifcal siiqatu ifcal ma taqaanaa waxaa looga jeedo ficlu amar baa looga jeeda ama ifcal ha kuu noqdo ama ifcil ha kuu noqdo ama ufcul ha kuu noqdo ama faacil ha kuu noqdo qaatala maxaad odhan markaad eh, amarka keenaysid qaatala wuu dagaalamay dagaalan markaad leeda maxaad odhan qaatilu ladiina qaatilu qaatilu waa wasankee markaa faacil wey haddaba waxaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa siiqooyinkaa kala duwan oo dhan ifcal baa loo yaqaanaa ifcal siiqatu ifcal baa lagu odhanaya markaa bilqowli daa waa bisiiqati ifcal siiqada ifcal ayaa lagu dalbayaa oo amarkaa lagaaga dalbayaa siiqatu ifcal miman qof baa laga dalbayaa huwa isagu duunahu ka hooseeya ka dalbaya amar waxaa la odhanayaa cidda aada amraysaa markay kaa hoosayso halkaana waxaa ku jira dadka is-amraya saddex baa laga dhigaa laba qofoo siman inay is-amrayaan inaad tidhaha qalinka isii maad kala sarraysiin qalinka isii markaad leedahay iyo inuu ka sarreeyaa amrayo ka hooseeya ilaahay oo adiga ku amraya iyo inuu ka hooseeya amarkan kula hadlayo ka sareeya adigoo ilaahay ku leh ighfir lii dambi ilaahu dambigayga dhaaf ighfir ilaahay maxaad amraysaa ighfir yaa hadlaya adiga saw maaha yaad la hadlaysaa allah siiqadaad kula hadlaysaana waa maxay ighfir dembiga dhaaf ilaahay waan amraya miyaad odhan halkaa haddaba maadaamo saddexdaa laga dhigay labada simani markay is amrayaan iltimaas baa loo yaqaanaa iltimaas amar lama yidhah iltimaas baa la yidhaha iltimas waa iska dalabuun laba siman markay is amrayaan iltimas waa iska dalabuun ka hooseeyaa markuu amarka fulinayo ka sareeyo uu la hadlayo markaad ilaahay la hadlaysid aad leedahay rabbana kfir lanaa dunuubana markaad leedahay rabbana kfir lanaa waa amar odhan maysid ilaahay maxaad amri miskiin baa tahaybe waxaa la idhaha waa duco ducuun baa layska odhanaya ilahay waan baryaya un waa duco hadda waa shay qura ayaa saddexdaa magac yeelanaya shay qura ayaa saddexdaa magac yeelanaya markuu ka sareeyaa uu ku amrayu ka hooseeyo amrayana maxaa la odhani ilaahay markuu ina leeyahay uu ina amr aqiimu salaata markuu ilaahay ina leeyahay kii sareeyay baa amarkan fulinaya waxaana la amraya kii hooseeyey maxaa la odhanaya markaana amar haddaba waxaad ogaataa ereyga ijlisa ijlis uma ah, haysid ijlis ijlis waa maxay macnaheegu ijlis ijlis waa fadhiiso saw maaha saddex magac bay leedahay ijlis mar amar baa la yidhaahdaa ijlis marna iltimaas oo dalaba baa la yidhaahdaa ijlis marna ducaa la yidhaahdaa saddexdaasi waxay ku kala duwan tahay cidda ku wada hadlaysa laba simani markay isleeyihiin ijlis maxay noqonaysaa iltimaas waa iska dalabun waa codsi uun ijlis mid kaa sarreeya askarigu markuu sargaalkii ka sarreeyey uu ijlis ku leeyahayna maxay noqonaysaa amar maaha askariga ayaa ayaa ayaa hadalka wata kii ka sarreeyey buu la hadlayaa waa duco waa barya uun markuu allaha sareeya adiga kula hadlaya ama sargaalkuwa markuu asgarigiisa la hadlayana uu ijlis ku leeyahayna waa maxay waa amar kolka ereygii ijlis ahaa saddex magac ayuu yeeshay inaad amar tidhaa iyo inaad dala iyo inaad duca tidhaa iyo inaad iltimaas tidhaahdo miman huwa duunahu ka kaa hooseeya markaad kula hadlaysid baa amar la odhanaya markaa ka kaa hooseeya ayaad amar odhanaysa markaad kula hadlaysid miman huwa duunahu mid kaa hooseeyo kaa hooseeya adiga mas'aladan waxay culimadu iskugu khilaafeen saddex qodob qole waxay yidhaahdeen culuwi baa shardiya muctasiladaaba u badan culuwi baa shardiya inuu caadi u sareeyo kan amarka fulinaya uu ka hooseeyo si caadiya uga sareeyo qolena waxay yidhahdeen may isticlaa shardiya isticle isticlu waxa weeye inuu isa sarraysiinayo walow yuuna sarrayninbe adigu haddaad ninkan aad amraysa oad u haysatay inaad ka awood badan tahay dee amar iga dhig bay isticle haddaba waaba lagaa sarreeya haddii la doonayo isticle qolana waxay idhaahdeen war culuwiga iyo isticluhu toona shardi ma aha culuwiga iyo isticlaha toona lama shardiyo jamculjawaamica ayaynu ku arki doonaa inaan midna la ictibaarinaynin inay iska wanaagsanaanayso calaa sabiili lwujuub si waajibnimoa ah ayaa lagu amrayaa welibana calaa sabiili lwujuub si waajibnimoa ah lagu amraya haddaba calaa sabiili lwujuubtan miyaan laga maarmayn bay culimo badani qaateen ereygan calaa sabiili lwujuba ilan amarkuba markuu mulaq yahay muxuu keenayey amarku markuu mulaq yahay muxuu keenayey wujuub buu keenayey halka waa mas'ale khilaafiya haddaba masaladaasi culimada qaar baa qabta amarku sidiisa wuxuu keenaa wujuub iyo nadbi wujuub iyo nadbi buu keenaa kolka calaa sabiili lwujuub waa inaan raacino si uu inooga baxo qeybta nadbigu si ay inooga baxdo si waajibnimo abaa lagaaga dalbaya waa inaan idhaahno waa laga wanaagsan yahay taa amarku inuu waajibnimo keeno waa la ogyahay canaan buu keenaaba de waa kii afacasayta amri amarka oo la khilaafo cisyaan baa lagu tilmaamaa cisyaankuna cuquubu wataaba de afacasayta amri ma amarkaygii baad khilaaftay amarka lama hadii lagu amro waa waajib kolka waa inaad gudataa shaygan waa inaad gudataa waa amarka mutlaqa ee bilaa saarifka ee bilaa qariinada ah weeye waajibkaasuu kuu keenaya waxaynu ognahay rabbi inuu aayad kale ku yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna ow yusiibahum cadaabun aliim falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina yukhaalifuuna can amrihi kuwa nebiga amarkiisa khilaafaya ha an tusiibahum fitna inay musiibo ku dhacdo waxaa la ogyahay rasuulka amarkiisa la khilaafa in musiibo laga dhexlayo haddaba eeg maxaynu kusoo barnay sunno la khilaafo ma musiiba laga dhexlaa sunaha maa laysku sunaha maxaan kusoo tilmaanay tacriifkii sunnaha yaa garanaya maa yusaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu dee eg musiibadu waa ciqaab sunnaha maa la isku ciqaaba haddaad ka tagto haddaba amarku inuuna sunno ahayn baad arkaysaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi kuwa amarka khilaafayaa ha ka digtoonaadaan an tusiibahum fitna inay fitna ku dhacdo haddaba sunna amarka ha ku xambaarin si toos ar rasuulku wuxuu xadiis saxiixa ugu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuh calayhi lowlaa an ashuqa calىa ummatii laamartuhum bisiwaaki cinda kuli salaa ama cinda kuli wudu laamartuhum bisiwaak haddaanan ka baqayn ummadayda inaan dhibo cadayga ayaan amri lahaa buu rasuulku leeyahay sala allahu alay wasalam waxaa la ogaaday xadiidkan dalaalo toosa aynu ku haynaa hadduu rasuulku cadayga ina amri lahaa ma sunuu noqon laha mise waajib waayo hadda hadda iminka isagoo layna amrin buu sunna iska yahe waxaad arkaysaa kolkaa amarku sidiisa inuu alamru lmulaq alamru lmuطlaq yaqtadi lwujuub amarku markuu mulaq yahay waajib buu keenaa siiqadiisuna waa bilqowlidaayoo ifcal aynu nidhi ifcal walmru amarkii walmru amarkii istidcaau lficli dalabulficli ficil la dalbo weeyi bilqowli qowl lagu dalbo ficilkaa maxaynu nidhi ficilkaas iyuu shamlinayaa baynu nidhi saddex qaybood kii qowl kii xubnaha kii carabka kii qalbiga bilqowli qowl baana lagu dalbayaa ereygaa bilqowl amaxaa looga jeedaa amar baa looga jeedaa biifcal baa looga jeedaa miman baa laga dalbayaa mid huwa isagu duunahu ka hooseeya mid ka hooseeyaa laga dalbayaa ka kaa hooseeya markaad wax ka dalbaysid maxaa kuu soo baxaya halkaa saddex baa kuu soo baxaya iltimaaskii halkaa markaad cid amraysid maxaa kuu soo baxaya iltimaaskii iyo ducaagii iyo amarkii saddex saddex ku dhufo sagaalkaasa calaa sabiili اlwujuub si waajibnimo ah baana welibana lagu lagu amraya calaa sabiili اlwujuub sagaalkaa suuro ayaa masalada ku jirta sagaalka suuro ma haysaa waxa weeye shay caqiidaa ah in lagu amro ictiqaada ah in lagu amro oo laakiin ictiqaadkaa qof kaa sareeya uu ku amrayo iyo in ictiqaad lagu amro qof kula simani uu ku amrayo iyo in ictiqaad lagu amro oo qof kaa hooseeya uu ku amrayo ictiqaadkii misaa ka soo baxay in qowl lagu amro wax carabka laga yidhaha baa lagu amraya mid kaa sarreeyaa ku amraya mid kula siman baa ku amraya mid ka sarraysaa ku amraya qowlkiina maxaa ka soo baxay eeg in ficil lagu amro samayntii mid ka sarreeya uu ku amro mid ka hooseeya uu ku amro mid kula simani uu ku amro maxaa soo baxay sagaal suuro ayaa meesha aynu ka dhadhansanaynaa ama inoogu jiro kala soo baxaynaa wاlmru amarkii istidcaau lficli ay dalabu lficli ficil lagaa dalbo weeyi ficil la dalbo weeyi bilqowli qowl lagu dalbo miman qof laga dalbo huwa isagu duunahu ka hooseeya kan wax dalbaya calaa sabiili اlwujuub si waajibnimo ana welibana loo dalbo calaa sabiili اlwujuub si waajibnimo loo dalbo haddaba siiqo ayaa jirta amarku leeyahay halka waan soo tilmaanay siiqada filqowl baynu ku soo tilmaanay oo maxaynu nihi siiqadu waa maxay ifcal baa magaceega layihi waa calam erigan ifcal waa siiqo calama oo wax alla wixii amara baa loo bixiyey ifcal hamoodin ifcal un loo jeedo wasankuu dooniba amarkaasi ha ku yimaadaa lagu leeyahay wasiiqatu siiqada adaalatu ku tusinaysa calayhi amarka ku tusinaysaana ifcal weeyi iqada amarka kutusaysaa waa maxay ifcal tusaalihii waa idrib ama ukrum ama ishrab siiqadii waa ifcal siiqadaa ifcal ayaa amarka kutusaysa siiqatu ifcal baa si toosa amarka inoo tusaysa siiqatu ifcal waa siiqada amarka ina tusaysa weeyi wuxuu idhi sheekhu taa markuu tilmaamayey wasiiqatu siiqada adaalatu tusinaysa calayhi amarka tusinaysaa ifcal weeyi iqadaa ifcalba haddaba amarka ina tusinaysaa dalaaladeeda ka warrama ma waajibbay keentaa ma sunnay keentaa ma ibaaxay keentaa ma takhyiir bay waxyaabo badan bay keentaa iyadoo waajiba waa la hayaa siiqadani aqiimu salaat baa ka mid a iyadoo sunna waa la hayaa siiqadani fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran baa ka mid a iyadoo ibaaxa waa iyadoo maxaan ku leeyahay tamaniya waa la arkay siiqadani alaa ayuha leylu dawiilu alanjali wa mal isbah minka bi amthali injali wa kamida injali ala adeeday miyaad dhacdi miyadan oran intay maalintu kugu dheeratay intaad cadceeda si dheeday dhac cadceeday miyadan oran cadceeday dhac ya cadceeday dhac marka leedahay miyad amraysaa miyay noo shayarta maxay kula tahay cadceeday dhac markaad leedahay way iska tamaniyo waxa waxaad jeceshahay un inay dhacdo amar jiraaba ma jiro si qadani dalaalooyin aad u tira badan oo ay leedahay baa jiro oo waarid ah oo nusuusta aynu ka helayno ayaa jirta wasiiqatu siiqadan wasiiqatu siiqada adaalatu tusinaysa calayhi amarka tusinaysaa ifcal weeyi wahiya siiqadan ifcal cinda aliطlaaqi marka layska iطlaaqo ee la duuduubo wa tajarudi marka laga qaawiyo can ilqariinati qariino saarifaa qariino saarifaa oo ka leexisa waa wujuubka marka qariino ama shay ka leexisa marka laga qaawiyo tuxmalu waxaa lagu xambaaraa calayhi wujuubkii unbaa lagu xambaari haddii la iska ilaaqo dalaalada tooska ee la qaadanaya waa wujuub wujuubkaana waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartuhum bisiwaak iyo aayaddaa qur'aanka ilaahay ku leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna tucmalu calayhi waaba aqiimu salaata oo kale salaada ooga baa layna yidhi amarkaa ilaahay ina siiyey ee aqiimu salaata ah waa qariino ma wato saarifo ah maxaynu haddaba aynu ku xambaarnaa aqiimu salaata markaynu waa waajib inaynu salaada oognaa baynu odhanaynaa waa bidaliili haadihi alaaya aayaddanaa daliil u ah ilaa maakii mooyaane dalla uu tusiyey addaliilu daliilku calaa ana almuraada minhu waxaa looga jeedaa annadbu sunno inuu yahay aw ilibaaxatu ama ibaaxo inuu yahay mooyaane oo fa yuxmalu waa lagu xambaari alayhi madkuurkana lagu xambaari alayhi madkuurkan madkuurnima damiirka ugu celini waa nadbiga ama ibaaxada haddaba haddii qariino la helo nadbi sheegaysa nadbinimadaynu ku xambaari haddii qariino la helo ibaaxo sheegaysa ibaaxanimadaynu ku xambaari ilaahay baa aayad qur'aan inoogu sheegay iyadoo aan qaadanayno fakaatibuuhum in alimtum fiihim khayraa fakaatibuuhum addoommada kitaabeeya addoonka mukaatabka la yidhah soo ma taqaanin almukaatab miyaad maqasheen mise fiqi baynaa weli dhiganin addoonka mukaatabka la yidhaah waa addoon sayidkiisii uu ku yidhi waa nin xoolo ahaayo dad noqo laleeyahay xoolaa tahaye dad noqo soo addoommaha moogid inay iska mansilat eh, xooloo kale nin inoo joogaan xoolo weeyaan sayladda tag baad odhanaysa addoonka waa waa nin de adiga ku la way dhici kartaa iy adoona soomaali garanaya la heli lahaa hadday dawladi jirta maogtahay hebelow orod saylada tagoo waxaad soo baayacdaabaa la odhanayaa neefka geela adna isa soo baayac markaasoo odhanayaa neefkii geelahan intaasuu marayey maanta aniguna intaasaan marayey dee waa nin leh oo kula mid a haddaba khayr ku og buu ilaahay ina yidhi khayr haddaad ku og tihiin oo lacag yar ka qaata oo muddo u qabta oo lacagtaa markay idin keenaan xor ha iska noqdaan dad caadi ha noqdaan xoolanimadii ha ka baxaan saasaa la leeyahay hala yaabin diinteena ha odhan war diintu maxay dadka u adoonsataa hays odhanin su-aashan meesha ha keenin waxa weeyi addoon waxa noqda dadkao dhani ma noqdaan aduu addoon ma noqon kartid de sinaba addoon ma noqon kartid hadda addoon waxa noqda ninka ilaahay inuu addoon u noqdo ka fartaaga markaa diidda rabbiga inaad addoon u noqoto ilaahay wuxuu cuquubo kaaga dhigay inaad addooma addoon u noqoto ka ilaahay diido oo qura unbaa addoon noqonaya ee yidha ilaah addoonku u noqon maayo kaa unbaa la addoonsan karaa lakin ku kale lama addoonsan karo amaka yaabi waa cuquubo markaa ku dhacday sow ninku marka ganaax iyo laguma soo rogo ilaahay baa ganaax kusoo rogay addoonsiya alla addoonsado ilan allihii saxda ahaa buu addoon u noqon waayey kolka addoomma addoon ha usii noqdaa la yidhi haddaba hadduu islaamo ka waran ma inuu addoonnimadii toos unuga baxaya aad moodaysaa markuu saa u islaamo addoonnimadii toos unuga ma baxayo oo waan waan islaamo xor baan ma odhanayo addoon baad ahayd adoo muslima haddaba addoon iska ahow ilan dembi horaa kula socda weliye oon lagaa jafine waad iska ahaanaysaa kolka haddaba ninkaa muslimka ah ee hadda addoonka ah haddaad khayr ku ogtahay waad iska mukaatabayni waxaad odhanaysaa orar soo shaqayso oo aniga boqol kun oo dollar un keen baad odhanaysaa boqol kun oo dollar intaa un keen laba sano gudahood iigu keen konton iyo konton ii kala keen haddaad khayr ku ogtahay weeyaan khayrkaasina waa ammaano la-aan iyo khayaano la-aan iyo waxa iyo awood uu kusoo shaqaysanayo iyo waxaa haddaad ku ogtahay saa ula mucaamaloonaysaa ilaahay wuxuu ihi fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum haddaad ku ogtihiin fiihim dhexdooda khayran khayr haddaad ku ogtihiin away amarka aayaddaa ku jiraa fakaatibuuhum waxaa lagu ijmaacay kitaabada addoommadu inayna waajib ahayn waa lagu ijmaacay ee sunna ay tahay waa ixsaan ma ogtahay kol haddii taa lagu ijmaacay kaatibuuhum tani dee kolkaa waa sunna e waajib maa nin kastoo addoon haystow addoonkaaga kitaabee la odhan maayo aayaddanaa ku amrayse ibaaxada markay tahayna waa wey waxaa la yidhaahdaa amarku haddii uu bacdo nahyi dhaco inta badan ibaaxaa lagu macneeyaaba qariinadiisu waa saa ilaahay xujayda wuxuu ka nahiyey intay xujo yihiin inay wax uwaadhsadaan adoo xaajiya wax maad uwaadhsan kartaa may ma uwaadhsanaysid haddaba aayad kaluunbu ilaahay yidhi nahyigaa dabadi waidaa xalaltum fastaaduu waa saddex milyan iyo afar milyan ba xajka taga afartaa milyan ba hadday yidhaahdiin waajiba inaanu waadhsi tagnaa nagu tahay ka warran oo ka inta ay galaan ilaahay baana yidhi waydaa xalaltu markaad xalaalowdiin fastaadu soo uwaadhsada nin kastiba hadduu sakaare raadsada ka waran iyo wax lamidu kaynta wada galo waa afar milyan bal ka waran oo wadankii oo dhani ummad baa lagu sii daayeye waa khatar war fastaadu waa amar amarkaa ha moodin waajib inuu yahay hana moodin inuu sunno yahay waa ibaaxo wayda xalaltu markaad xalaalowdiin fastaadu uwaarsada way idiin banaan tahay inaad uwaarsan kartiin bay ka dhigan tahay laakiin cibaada ahaan hadda hala uwaarsi tagama xilligii uwaarsigaa la gaaray maaha xujeeye kainta hala gala ma aha waa inaan iska ilaalinaa wuxuu ihi sheekhu ilaa maakii mooyaane dalla uu tusiyey addaliilu daliilku kuu tusiyo calaa ana almuraada waxaa looga jeedo minhu xaggiisu annadbu sunnonimo inuu yahay aw ilibaaxatu iyo ibaaxo inuu yahay oo fa yuxmalu waa lagu xambaari calayhi madkuurkan uu yahay baa lagu xambaari amarka dalaaladiisa guud iyo axkaamtiisa guud buu sheekhu doonaya inuu ka hadlo walaa yaqtadii ma keeno amarkii atakraara celcelin ma keeno oo amarka ku celceli ma aha cala saxiixi qowlka saxiixa ah culima waxaa la isku qabtay marka shay lagu amro amarkan bal hadda macnihiisa ii sheeg shay baa lagu amray amarkaasi ma keenayaa talow atakraar qadiyadda loo yaqaano atakraar takraar ma keenayaa celcelin qole waxay yidhahdeen ha takraar buu keenayaa qolena waxay yidhaahdeen maye mar buu keenayaa mar qura waxdo oo mar qura ayuu keenayaa qolena waxay yidhahdeen amarku takraar iyo martoona ma keenaye wax in shayga la sameeyunbaa la rabaa intii ugu yaraydee lagu samayn karayeyna waa mar amarku mar dalaalo mara male dalaalo takraar ana male laakiin waxaa lagaa rabaa shaygaa in la sameeyo un qolo laakin waxay leeyiin waa takraar amarku takraar hadda marka masalada marka laga doodayo amarku ma takraar buu keenaa mise ma keeno dee amarkani waa luqa ahaan ilayn diintii qur'aankii iyo xadiiskii luqa ahaan luqa carabiya bay kusoo degeen soo maaha luqa ahaanna amaryadu way ka siman yihiin bal af Soomaaligeena aynu u imaadno hadaan fariisa ku idhaa ma saddex jeer fariisa hadaan ma kac fariisa fariisa hadaan ku idhaa amarka hadaan ku saaro qof ad ka baqaysa haduu fariisa ku yidhaa goormaad qofka yeeshay ma markaa 10 jeer fariisato mise markaad mar qura fariisato yaa mar qura markaad fadhiisato amarku haddaba takraar male waxaynu ogaanay amarku inuuna takraar lahayn baynu ogaanay haddaad aragto meelo takraar keenaya imika aqiimu salaata buu ilahyna yidhi salaada ooga maalin kaste iyo habeen kaste afar iyo labaatankiiba shan salaadood baynu tukanaa takraarkani xabuu ka yimid maalin kaste soo noqnoqonaya daliil khaarijiya buu ka yimid sunnaha oo khaarij ka ah ayuu ka yimid in maalin kasta iyo habeen kasta intan laynagu leeyahay laakiin aayaddan aqiimu salaatadii takraar inoomayn keenin oo takraarka kama qaadanaysid walaa yaqtadii ma keensado amarku atakraara takraar ma keensado cala saxiixi qowlka saxiixa ah amarku takraar male qolooyinka qaar baa qaba waxduu keensadaayo marbuu keenaayo sheekheenanaba kamida bay yidhahdeen inuu amarku mar uun kaa rabo maruun inuu kaa rabo haddaan fadhiisan ku markuna fadhiisatay dee waa sax mayla socotaa haddaan ku idhaha suuqii tag ood mar suuqa tagtay amarkii waad fulisay laakiin ku noqnoqo macnuhu ma aha sheekheenin laftiisu ma qabo amarku inuu takra inuu mar keeno wuxuu ku leeyahay sheekhu siduu toos u cadeeyey ama dee jamculjawaamicaba aan ku arki karno waxaa la yidhaha alamru lialabi lmaahiya amarku muxuu ku dhacaa baa la yidhahdaa alamru lialabi lmaahiya xaqiiqada shaygan lagaa amrayo inaad la timaadid unbaa lagaa rabaa laa litakraar walaa limara takraarna ka lagaama rabo ku celcelin mar qurana amarku sidiisa toos uma aha laakiin maradu daruuriyatun bay u tahay wal maratu daruuriyatun baa lidhaha inta ugu yar ee ficilka lagu samayn karaa maxay ah inta ugu yar ee lagu samayn kara shaygan lagu amray ayaa maxay ah ayaa mar ah sidaasoo amarku mar u noqonaya laakiin dalaalo toos am aho marka marka uu toos u abaartay laakiin intii ugu yarayd shayga lagu fulinayay baa mar ah marka kolka amarku sidaa u ahaado walaa yaqtadii ma keensado amarku atakraara takraar ma keensado cala saxiixi qowlka saxiixa ee sixada badan mar takraar ma keenayo nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu xajka ka warramayey xajka ilaahay waajibiyey saxaabi baa ku lahaa akulla caamin ya rasuul allah rasuulku muxuu lahaa wuu ka aamusay wuu ka aamusay markii dambe muxuu rasuulku yidhi nacam haddaan idhaa la wajaba buu yidhi ee igaga taga intaan idiin sheego un intaan idin amruun igaga tago qaata waxaad fahmaysaa inuuna takraar lahayn haddii haddaba uu takraar leeyahay markii xajka xajiye layna yidhi ee amarkaa layna saare xajiye marka lagu yidhaahdo amarkaasi takraar toosuu iska noqon lahaa amarku takraar ma keeno walaa yaqtadii ma keeno amarku alfawra degdeg ma keeno waa qodob labaadoo laysku haysto horta amarku degdeg ma keenaa mise degdeg ma keeno sheekeenani wuxuu qaatay walaa yaqtadii alfawra amarku inuuna deg deg lahayn ayuu tilmaamay laakiin mas'aladani waa mas'ale khilaafiya weeyi mas'ale khilaafiya oo culummadu in badan ay isku qabteen oo aad iyo aad looga dooday weeyaan inuuna degdeg keenaynin sheekheennu wuxuu qaatay degdeg ma keeno bal adigu haddaba dib ugu soo yaro noqo oo amarku inuu deg deg keeno iyo in kale bal ka yar fikir hadii iminka maalan uu qof aad aada iyo aada mudni u siinaysaa hadduu ku yidhaahdo koob shaaha ii keen goormu ku canaanan goormaad canaan leedahay haddaad berri u keento ka waran ya haddaad berri u keento tidaa amarkii adi amartay baan fulinayey canaan ma leedahay mise canaan ma lihid ya waa saambuse laga adimay baynu nidhaa waxaasisoma markuu raago saambuse lagaa dibay baynu nidhahnaa kolka waxaad ogtahay sheekeena rag badani waxay qaateen amarku inuu fawri yahay uu degdeg keeno haddii qariina ay jirto horta qariinada la raaci si guud haddii qariina jirto qariinada la raaci marka amar laku siiyo haddii amarkaa qariino aad ka dhadhansanaysa a degdeg degdeg baad ku xambaari hadday amarkaa qariina la socoto dibdhac ah dibdhaca ah ayaad ku xambaari haddii amarku uu mutlaq yahay uu qariino degdeg iyo dibdhac toona aan wadanin uu yahay taa la isku hayaa waa taa sheekheenani degdeg ma keenayo ayuu yidhi culimo badanina waxay yidhaahdeen sheekh kadaa amarku degdeg wuu keenayaaye waa in degdeg loo guto xajka oo kale markii layna amray ayay culimmadu daliishadeen markii xajka la waajibiyey ama amarka dee nusuusta ku taalla ee faxujuu rasuulku lahaa sala allahu sanadkii koobaad rasuulku dib soo xajin amarkii uu dhacay dad badan baan soo xajin abibakar baa sanadkii sagaalaad lasoo magacaabay sanadkii sagaalaad markuu rasuulku abibakar soo magacaabay ayuu abibakar dadkii xaji siiyey markuu soo noqday waa sanadkii sagaalaad sanadkii tobnaad ee hijriga ayuu rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi isagu dadka soo xaji haddii amarku hadduu deg deg keenayo buu leeyahay kolkaa sheekhu ma saasay u dhici lahayd ma sidaa ayuu dhaha nebiga cidina ugama horeyseen saxaabada cidna ugama horeyseen deg deg aynu u gudanno ayay odhan lahaayeen saasuu halkaasuu la maray sheekhu waa masale khilaafi oo shuraaxda kale aynu ku arki doonay kutubta waaweyn wixii faahfaahina intaa ka badan walaa yaqtadii ma keenayo amarku alfawra degdeg ma keenayo degdeg buu keenayaana waa waa waa de qowl leeyahay walamru amarka biiijaadi lficli ficilka samayntiisa lagu amrayaa amrun waa amar bihi ficilka samayntiisa lagu amray iyo wa bimaakii laa yatimu uuna dhammaystirmaynin alficlu ficilku ilaa bihi isaga mooyaane marka haddaba shay lagu amro amarkani shaygan uun hamoodin inuu ku eg yahay shaygan iyo wax kaste oo shaygani u baahan yahayba amar lagu amrayo weeyaan ka amrin amarba weeyaan bisalawaati ka amrin amarka bisalawaati salaadaha layna amraa amrun waa amar biahaarati dahaarada lagu amrayo weysaysiga aayadda aqiimu salaata haddaba ku lihi aqiimu salaata maxayna amartay salaadda inaan oogno saw ma aha salaadda inaan oogno aayaddaa ina amraysaa si kale haddaynu udhigno weysadiina wayna amraysaa un weysadiina waa waa salaadiina wayna amartay wixii salaaddu ay u baahnaydna wayna amartay salaadii iyo intii ay u baahnayd bayna amartay haddaba weysada marka aad ka sheek ka warramaysid leedahay weysada waajibnimadeeda yaa ka warramay si gaar ahaaneedna aayadahan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum iyo ayaad soo qaadan sida guudna waxaad odhanaysaa aayad kastoo salaada ina amraysaa dee isla salaada tuko laguma odhan oog baa lagu yidhiye oogidii salaaduna waxay ku xidhan tahay in la dhammaystiro wixii ay u baahnayd oo dhan والأمر وانا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأمر أمرك بإيجاد الفعل فعل كسمينتي سلقوا أمر يا amrun waa amar bihi shaygaa lagu amray iyo wa bimaakii laa yatimu uuna dhammaystirmaynin alficlu ficilku ilaa bihi isaga mooyaane ka amrin bisalawaat amarka salaadaha layna amrayaa amrun bidahaarati waa amar dahaarada layna amray dahaaradii ayaa layna amrayaa almuadiyatu miyuu yidhi halkaa amrun waa amar bidahaarati dahaaro layna amray dahaaradii almuadiyati gaadhsiinaysay ilayhaa salaada dahaaradii lagu gaadhayey amar layna amri wey waa qodob labaad oo halkaana uu sheeg qodob saddexaad weeye saddex qodob oo axkaamtii amarka ah tilmaanay horta amarku takraar ma leeyahay waa qodob horta amarku fawri iyo degdeg ma keena waa qodob labaad horta shay marka lagu amro dalaaladani ma shaygan unbay ku eg tahay mise wixii u baahnaana amar bay u noqonaysaa saddex qodob oo muhiim ah oo amarku uu leeyahay buu sheekhu halkaa inoogu sheegay marka amarka la sameeyo ma beri baa laga noqday mise beri lagama aha intee amarka samayntiisa beri lagaga noqonaya waidaa fucila marka la sameeyo shaygii lays amray yakhruju wuu ka baxayaa alma'muuru kii la amray cani lcuhdati cuhdadii iyo ballantiibuu ka baxayaa waajibkii saarnaa beri buu ka noqonayaayoo halkaasuu kaga baxayaa wuxuu ku yidhi haddaba haddii lagu yidhaa eh, maalan haddii lagu yidhaahdo koobkanii keenood koobkan qofkaa ku amray u keentid halkaasaad ku beri noqotay hadii lagu canaanto canaanta dambe waa dulmi halkeygii ma dhicin halkeegii ma dhicin waayo shay ii keen baa lagu waad u keentay dee takraar ma keenayno waynu ogeyn haddaad mar samaysana dimadii waad ka baxday waidaa fucila marka la sameeyo shayga ma'muurka ah yakhruju wuu ka baxayaa alma'muuru qofka ma'muurka ee la amrayaa can ilcuhdati cuhdadii iyo arrinkii saarnaa ee amarka xaggiisa ka saarnaa wuu ka baxayo qofkaasi uu ka xalaaloobay amar dambe unbuu haddana ku fuulayaa hadday fuulaanba weeyi wax dambe halkaa wuxuu sheekhu dib uga bilaabay waxa amarka gelaya iyo waxaan amarka gelaynin in sha allahu tacaala barta ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam